اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تلي الحكم لا تلي, الح... لا تلي الحكم وإنهم سألوا رغبة رغبة فيك وخالف ما انعذل إن النصف الناس أعداء لما إن إن إن النصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل فعلات فعلات فعلا facilaatum facilaatum facilan latali lxukma wainhum sa'aluu ragbatan fiika waqaalif man cadal ina nisfa annaasi acdaa'un liman waliya alaxkama haada in cadal fawakalmaxbuusi can ladatihi wakilaa kaffayhi fi lxashri tugal ina linnaqsi waalistidqaali fii لفظة القاضي لوعدا ومثل لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا شخص عزل فالو... فالولايات و... فال... فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل نسب المنصب أوها جسدي وعنائي من مداراة السفل قصر الآمال في الدنيا تفوس فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل غرة منه جدير بالوجل غب وزور غيبا تزيد حبا فمان أكثر الترداد أضناء الملل خذ بحد سيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل حبك حب حب حب حبك الأوطان عجز ظاهرون فاغترب تلقى عن الأهل بدل فبمكث الماء يبقى آسنان وسر البدر به البدر اكتمل أيها العائب قولي عابثان إن طيب الورد مؤذن إن, إن طيب الورد مؤذن بالجعل عد الناس من لفظي واستتير لا يصيبنك سام من ثعال لا يصيبنك سام من ثعال لا يغرنك ليل من فتى ina lilxayaati liinan yuctazaal ina lilxayaati liinan yuctazaal ana mithlu lmay sahlun sayquun wamataa sukhina aadaa waqataal ana kalkhayzuuri sacbun kasruu wawaliinun kayfa maashiitan fataal hayra annii fi zamaanin man yakuun biida maalin huwa almawla alajal واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقال كل أهل العسر عمر وأنا منه فاترك تف... منهم فاترك تفاصيل الجمال وصلاة وسلام أبدا للنبي المصطفى خير الدوال وصلاة وسلام أبدا للنبي المصطفى خير الدوال وعلى الآل الكرام السعداء وعلى الأصحاب والقوم الأوال من نوى الركب بعشاق إلى أيمن الحي وما غنى الرمل وما غنى الرمل وما غنى الرمل marxaban waa yahay waxaynu ku soo dhex jirnay kitaabkeennii fatxu raxiim raxmaankaa baan ku soo dhex jirnay abyaadda inoo dambaysa waxay ahayd qaala naadimu raximahu allahu tacaala laysa ma ahan in yakhluu mid ka madhnaanaya almaru shaqsigu min diddin macaarado iyo in la macaarado oo la weeraro wa in xaawala haba isku dayo alcuslata fogaansha fii ra'si jabalin buurahaba ha ku gabbadee unbaa weerari oo halkaa ugu tegi oo wax ka sheegi miilka leexo cani namaami namaamka iskaga leexo weligaa qof namaama hau u dhowaani wey haye soo ma haystaan qaybtiina halkaa fadhiista labadiina halka dhinaceeda baasha injineer haye halkaa la fadhiiso sheekhadan haye mid leexe buu ku yidhi cani namaami namaamka ka leexo oo iskaga cararo iskaga fogo waa la saaxiibin agtiisa ha marin waajirhu ka haajir weligaayo allah u dhowaan riwaayo kale wasajirhu canaano guulguul madaxa ku dhufo famaa ballaqa ma gaadha almakruuha waxyaalaha la soo sheeg sheego ilaa manduul unbuu madaxa kaga fadhiistaa naqale soo guuriyey kii sheegay unbaa ka shallaayi doona weye kii namaamka guuriyey maxaa loo jeedaa famaa ballaqa ma gaadho almakruuha shaygaa dhibaatadiisa ilaa ma naqal waxaa laga wadaa aakhira yaa loo qabsan yaa lagu cadaabi kii dadka isku diri jiray soo maa asaga unbaa u aay asaga unbaa u aay wuxuu yahay hadda wuu aayi weey daari la dhaqan jaara daari daartaada deriskeeda si fiican oo la dhaqan oo iska hagaaji deriska wa in jaara in jaara haba xadgudba hadduu raba hajawr fale wax alla wuxuu kugu sameeyo dhan dan ha ka gelin wa in lam tajid haddaadan helin sabran halkaa waxaa kaloon arkay maanta oo uu qoraya ah ayadana daari yacnihii maxaan ku dhahaa la dhaqan jaari suu'i saasaa ka fiican jaari suu'i deriska xun u dulqaado yacnii maaragtay u sabir in jaara haba jawr falee wain lam tajid sabran haddaad sabri weyd soo maaha famaa axla naqal maxaa ka fiican inaad iskaga guurtidba waa dembaadiya markaan joogaan ka guuri karaaye markaan magaalo joogo talo ma ka guuri karaya maya alaabtaada intaad soo deldejid suuqa soo dadkoo dhanna gamcaha u tahay waxaad tidhahdaa gurigayga ninkaasa iga soo saaroon ka joogi waaye qof walba ha habaaro markuu qof walba habaaro qaadigaa laysoola tegi qaadiga marka laysoola tagana waxaa mar dambe kuu laaban maaya nabigu sidaasu yeelay calayhi salaatu wasalaam nin baa intu ku fadhiya wuxuu war sidaa samee miyo anaa xalkaa ku hayee ninkani bannaankaasu marka dambe kaa mari doonaaye waayahay meela socotaan qaala naadimu raximah allahu tacaala jaanibu suldaana suldaanka ka dheerow waxdar ka taxadar badshaw qabashadiisa waa waxdhi badane iska ilaali baa lagu yiri laa tukhaasim hala doodin manduul hala doodin weligaa yaa allah la murmin iskaga carar wey nin waalan hadda oqool wata haddaad la marata ka hor afka u taagto ninba hal ableyo intaa leego tooriya wata haddaad fooda gelisid ka war adoo waranla waxba haysan waa isku baaba'aysaan soo ma aha weel weel kale uu ku dilayaa haddee doqamaata iskaga carar laa tukhaasim hala doodin manduul idaa qaala afcaluka waan kugu samayn yacnihii waxaasaan kugu samayn dule facala samaynayo ka suurtagashaba laba labadaba waa suurtagalo awooddeedii buu leeyaho askar buu kugu dalban afar gacaan fudud ka qadila marka dambana waa haye ama wuxuu samaynba waxaa wax ka daran oo waaba doqon oo nin dulqaad laba maahaba ahaba maanuu afka ila soo galaha u kaadii anaa garana kow uba ku diliba laa tuqaasima la doodin man duun qaala markuu yidhaahdo facala samay waxaase anaa dili markuu yidhahba ku diliba kaba labalabayn maayaba yaahuudhe laa tucaanid ha ku madax adeegi wey laa tuqaasim beddelkeeda jaanibi suldaana waxdar badshahu laa tucaanid ha ku madax adeegin oo ha ku dhafoorgarayn min dunidaa qaala hadduu yidha facala samaynayo iska ilaali qofkaasi asal weligaa iyo allaha saldamada iska ilaali way weydishaa dadka siyaabo kala duwan bay dadka u dilaane iska ilaali waayahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu idhi masdaada rajulun min asuldaani qurban ila sdaada min allahi buxduman qofku suldaanka uma dhowaado afar iyo labaatanka sac kuma haya buu idhi ilaa hadduu u dhowaado ilaahay fogaansho ayuu ka kasbadaa wey walaa kahurat ittibaacuhu yacnii maarata ilaa kahurat shayaatiinuhu qofka inta raacsan ma badata ilaa shayaadiinta cadowga walaa katura maaluhu ila ishtada xisaabuhu xisaabtiisa unba aakhira lagu adkayaa hadda qofka adduunka markuu joogo xisaabta ay ku badan tahay adduunyada badan haysta aakhira xisaabta unbaa ku badan markaa iyadaa wey mawaaqifta aakhirana iska jiro wixii ilaahay ku calfa adduunyada ka qaad laakiin ha isku dayin inaad maxaanku dhaa ii sheeg wax badan aad urus marka dambe waxa weye maarata ayaxsabu ana maalahu akhlada kalaa layuunbadanna filxutama waa adiga arkay لا تلي الحكم وإنهم سالوا رغبة فيك وخالف من عدل لا تلي الحكم حكمك أتولين وي ورولك يا الله مدحتني ما هرات سنسكج وإنهم سألوا وإنهم سألوا وإنهم أيو وإنهم يقو سألوك هبكو ويديين وي هبكو ضلبان رغبة جعل فيك أدي كل جعلين ونون كالي حلك النوقب كالي قدومية النوقب كالي مدحوين النوقب وحاسي كلها يعني kaale nabadoon noo noqo kaale ugaas noo noqo kaale suldaan noo noqo kaale madax noo noqo way ku halaagayaan kullu cariifin fi naar bale nabadoon walba iyo samadoon walba iyo waxaasoo dhan baa ilaa waa laga soo reebi ilaa midka si fiican cadaaladda iyo waxa ugu dhaqma mooyeen laa talil xukma wainhum saaluuka ragbatan fiika waqaalif khilaaf origata ku dheh mandul cadala kugu canaanta ninxun baa tahay kudhihi ninxun baa tahay waxba kala garamsa jaahil baa ah, saldanada dida maxaa yeelay maxaa loo diidan yahay ninka waxa weeye kugula collaytamaa man cadala qofka kugula collaytamaa liajli iibaayika diididaada darteed kugula collaytama ninka asagaa khaalifa warigata ku dhaayaan maxaa yeelay inna nisfa annaasi dadka markii laba loo qaybiya qayb ka mida boqolkiiba konton acdaa'un cadow bay u noqdaan automatic liman weliya alaxkaama madax noqda haadaa kan oo la soo sheego madaxtinimada ah in cadala kaa la sheegaya boqolkiiba kontondha ay eh, dadku cadow u noqonayaan in cadala waa hadduu cadalnimo sameeyo weeye marka ka waran marka in lam yacdil ka waran marka fa huwa fi naar ilaahay iyo malaa'igtiisa kugu darsami iyo adduunka o dhan ogow haddaad cadaalad samayso boqolkiiba kontonoo dadka heshiis ay kula noqdaan malaa'igta iyo ilaahay iyo intaasoo dhanna waa ku jecel yihiin laakiin in lam tacdil soo maaha bini'aadamkao dhan boqolkiiba boqol inta khayr ka timi iyo weliba maxaan ku dhahaa ii sheeg hee inta de macaanjecilka markaa kugu surdiya wax kugu qabta dhuuniga kugu qabta mooyane inta kale way ku laa talil xukma xukunka ha tawalini wainhum sa'aluuka haba ku weydiiyeen waya ragbatan fiika waqaaliman cadal qofka kula colaytama ee kugu canaanta faraaskaga qaadi ina nisfa annaasi ina nusfa annaasi nusfa ama nisfa midkaarta xarakee ina nisba annaasi acdaa'un cadowgu yihin liman weliya lxu axkaama haadaa kan in cadala haadaa kan oo lasoo sheego kala badh dadka adagow caawa haddaan madaxweyne kaa dhigno axmedow dadku boqolkiiba konton cadowun bay kugu noqon khalaas war maxaa idinku sameeyey maya adaa madax isku noqday caydoodana waad kaysaad adaa booska cayda fadhiiste waayahay meel dhagax ba lagu tuuri jira haddaad fadhiista ka war jamaraadka meesha dhagaxa lagu tuuro haddaad habeennimo sii gashid ka war oo tiraa maxaa dhagax laygu tuuraya hade meeshii waaba waajibbe meesha in tuura E e e la waajibayaabaad sii fadhiisatee sheekhowe haadaa kaa la soo sheegay in cadala wey hadduu caadilnimo sameeyeyba boqolkiiba konton cadow ku yihiine yaa ayuha almaliku aladii bisalaaxihi saluxa aljamiicu anta zamanu fain cadalta fakulluhu abadan rabiicu likulli wilaayatin laabudda cazlun wa sarfu daari caqdun tuma xal wa axsanu siiratin tabqaa liwaalin cala alayaami ixsaanun wacadal wacadlun wey waa yahay fa huwa asagu kal maxbuusi buu ahaanayaa yaa ayuha almeliku boqorka alladii kaasoo bisalaaxihi wanaaggiisa saluxa ku islaaxiya aljamiic dhammaan anta zamaan fain cadalta fakulluhu abadan rabiicu haddee sanadka dhanba gubgu iska ahaanaya iyo barwaaqiya bashbash hadduu cadaalad sameeya marka ayadaa waa sidii loo baahnaa wey fa isagu ninka xilka qabtaay naadimku wuxuu yidhi kal maxbuusi yacnii sida maxbuuskoo kaleeta ayuu noqonayaa wey can ladaatihi ladaadkiisa ayuu maxbuus u noqonayaa wey maamcaanyaalkiisii xaggooda ayuu maxbuus ka noqonayaa wa kilaa kafayhi labadiisa gamcoodna tuqal waa la silsilayn filxashri tanina waa maxay marka ayadaa weeye tanina horta waxaa la yidhaahdaa kalliga asal ahaan qofka marka labada gamcood iyo qoorta silsilad lagawa ilaa lugahana la iskula xidha saa isoola soola sida qof waalan oo kaleeto ayaa la yidhahdaa fa isagu kalmajuusi weeye kalmaxbuusi wey maxbuus buu noqonayaa can ladaatihi ladaadkiisii maxbuus buu ka noqonayaa macmacaanyaalkiisoo dhan ayuu waxa weeye maxaan ku dhahaa sheeg ayuu u yahay shahwadiisuu maxbuus u yahay wey wa kilaa kafayhi labadiisa gacoodna tuqal waa la silsilay filxashri yacnii maaragtay tujmacu wa tuqal wey waa la jamcinoo yacnii tujmacu ilaa cunuqihi bitawqin min xadiid bir baa lagu xidhaya markaa mm-hmm. waa yahay haddaba iska jir hadde waxa weeye qofka hadda waan aragnay in badanoo shahwadooda un maxbuus u ah oo wax alla bini aadamku daciifsana ninbaa madax laga oo daacada ilaah iyo iyo cadaaladdiiy waxoo dhan uu ka tegiyoo kursi xunoo waxba ahayn ayuuba dad bini aadama u baabi'inba cagtuba saare xabadba ka reebi maayo markaa yadaawe ciyaadan bilaah ilaahay baan ka maangallay mhm. eedan qofka bini aadamkaa waxaa la rabaa inuu xisaabtamo oo iska ilaaliya waxyaalaha aakhiradiisa kharribaya fa huwa isaga markaad fiirisid kalmaxbuusi maxbuus oo kaleeta weeye can ladaatihi can shahawaatii wa kilaa kafayhi labadiisa gacmoodna tuqallu waa la silsilayn filxashri si yacnii wada jir ah oo jamcin ah ayaa markaa loo silsiladayn weeye wuxuu ku yidhi sheekhu raximahu allahu tacaala beytka konton iyo sagaalaad inna linaqsi naqsiga iyo wal istidqaali cuslaysiga fii lafdati alqaadi lafdiga qaadi ku jiraay la wacdan wacdi baa ku sugan iyo wamatal matal tusaale ayaa ku sugan oo maxaa ka mid ah hadda linaqsi waalistidqaali fii lafdat alqaadi la wacdan wamatal jaa alqaadi ra'aytu alqaadiya marartu bilqaadi soo alism almanquus baa la yidhaahdaa iyo alism almaqsuur jaa alfataa ra'aytu alfataa marartu bilfataa ya iyo alismu yacnii maaragta almudiif niyaa ilmutakalim jaaa abii ra'aytu abii marartu biabii baa la yidhaahdaa saddexdaba see loo ciraabaa jaaa alfataa jaaa ficil maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcarab alfataa faacilu jaaa marfacu calaamatu rafci damatun muqadaratun aakhiri manaca min duhuuriha atacadur liannahu alifka ku jira alif almalsaa baa la yidhaahdaa laa taqbalu alxarakata lidaatiha baa la yidhahdaa alism almaqsuur baa la yidhahdaa kaas kanna maxaa la yidhaahdaa almanquus jaa ficl maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu alqaadi faacilu jaa marfuucu calaamat alcudamatu muqadarat cala akhiri manaca min duhuuriha ya athiqalu manaca min duhuuriha athiqalu oo maxaa yar adag jaa alqaadiyu inaad tirada afka yar marmuujisba adag mm-hmm. ka kalana waxa weeye jaa abi jaa ficil maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala min alcaraab abi faacilu jaa marfuucu calaamat alcudamatu muqadaratun damatun muqadaratun على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسب لأن الياء أخت الكسرة أبي مضاف ياء المتكلم مضاف مبني على السكون في محل جر والله يعرب marka waxaa la yidhi naqsiga almanquus uu yahay iyo meeshaa tiri wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakhiri manc min athiqal aa tiri labadaa arrimood markaad fiirisid lafdiga qaadi cibraaba ka soo baxaysaba waa la wacdan wa mathal wacdi iyo matal iyo tusaale cajiiba iyo cibraba ku suganba li'anna qaadiga hadduu shaqadiisii ka gaabiyana waa manquus hadduu shaqadiisii guto u dhabar adeegana waa thiqal culays baa saaran markaa iyadaa wey saasaa loo jeedaa saa u fahan waa yahay nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam innaa anzalnaa ilayka alkitaaba ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala innaa anzalnaa ilayka alkitaaba litubayina linnaasi litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah ilaahay w bilxaqi dheh inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah ilaahay wuxuu qur-aanka inaa anagu anzalnaa waan dejinay ilayka xaggaaga alkitaaba kitaab bilxaqi xaala kownuhu xaqi litaxkuma si aad u xukuntid bayna annaas dadka dhexdooda bimaa waxa araaka allaahu alla uu kaa tusiyo wain xakamta haddaad xukuntid dadka faxkum baynahum bilqisti ina allaha yuxibu lmuqsidiin si cadaalada ku xukun ilaahay maca alqaadi maa lam yajur intuusan jawr farin ilaahay qaadioo garabkiisu ahaaday fain jaara soo ma aha tabara'a allaahu minhu ilaahay baa ka beri noqonaya wa alzamahu shaydaana shaydaan baana laazimayo garabk laaluush buu qaadanba waaba tuug buu noqon laaluush qaata rawaahu alxaakim walbayhaqi ayaa soo saaray xadiidkaas waana xadiid xasana weeye marka meeshan uu ku yidhi waidaa fusta biqaadin muscifin عادل في الحكم خبر منصف فتأمل حكمة السير الخفي إن للنقص والاستثقال في لا ها لفظي لفظه القاضي لو عدان ومثل هدو إلهي قاضي كادقو عادل في الحكم سفي عن قرصور فتأمل حكمة السر الخفي حكمة السر تكون ترتنا قرأ ina lilqaadi linaqsi walistidqaali fii lafdat alqaadi lafdi alqaadi labadaa arrimood ee la geliyana si fiican u faham buu ku yidhi lawacdan baa ku sugan iyo matal tusaale iska fiiri hooy yana kaa galbayana kaa dabageliskuyna kaa dhimin baydun iyaysan kaa bixin laa tusaawi hasimin buuhi naadimku raximahu allahu tacaala ladat alxukmi xukunka macaankiisa bimaa wixii daaqa u dhadhamiye humaagaba ashaksu shakhsigu idaa wakhtigii ashaksu shakhsigu in casala uu bannaanka ka yahay oo uusan xukun haynin macaanku helayo iyo markuu ku dhex jira macaanku helayo labada ahaasimin kee macaan badan yahay ii sheega haddii markuusan ku jirin buu macaan badan yahay cid waxu haysanaya bannaankiisa maraya eh, marka ayadaa wey qaadigu hadduu sida cumar ibnukhadaab oo kale noqdana dee waxa weeye maaragtay amin xakamta facadalta aminta uma nimta baa u taalla marka ayadaa wey khalaas war male laa tusawii ladat lxukmi bima daqahu shaaksu ida shaaksun cazal laa tusaawi ladat lxukm xukunka macaankiisu waa dhalanteed weeye iyo dhaandamangaanle iyo waxaan markaa waxaweye waxba ka jirin weeye wax ilaahay abuurtoo ka jira maba jiraba wey waayahay saxa fi ljannati qaadin calima yacnii jannaduu geli qaadiga caadilka macnaheedu saas weeye laa tusaawi haba simin lxukmi xukunka macaanyaalka laga hela bimaa wixii daaqa u dhadhamihumaagaba ashaqs shaksigu uu xukunka iyo madaxtinimada ka dhadhamiyey idaa wakhtigii ashaksu shaksigu hee incazala uu soocmo oo bannaanka uu ka istaago lafdi kale muxuu ahaa laa tusaawi laa tuzaawi oo bizaa la akhriyo ha isu miisaamin wey laa tusaawii ha isu miisaamin iyo laa tusaawii ha simin labadaba way ku soo aroortay idinka muxuu idiin qorayaa laa tusaawi oo siinu idiin qorayaa waayahay falwilaayaatu madaxtinimadu iyo waxa weeye xukun xukunka qabashooyinkiisa iyo madaxtinimada noocyadeedu hee wa in daabat haba macaanaatee liman dul ha u macaanaato daaqa dhadhamiyey haa iyadee fadaaka kaas oo wilaayaadka iyo mas-uuliyaadka iyo madaxtinimadaah kaa'inun bisummi fasumu sum ayaa fii daaka kaa dhexsi kaasoo alcasul ee macaanka malabkaa yareed carabka sandareed la laacayso sun baa ku dhex jirtay ogow suntaasina waa ku dili hadsaad oga badbaadaysana way adag tahay falwilaayaatu wa in daamat liman daaqaha fadaaka asumu fii daaka alcasal arrinka asaga aad macaansanaysa dhadhaminaysa milki waa wax macaan baa liidhi kulle annagu maana arag madax maana noqonine waxay nagala maqan tahayna hadda garanba mayne waxaa loo jeedaa qofka bini aadamka waxa weeye intuu xil qabto inuusan isagoo nadiifa ka tagay way adagtahay siyada falwilaayaatu wa in daamat liman daaqaha fasumu daaka alcasal waa aad u xumad badan wey waalmuufuuna bicaadin idaa cahadu wasaabirina fi lba'saa'i wadaraa'i wa xiina alba'si kuwaas ayagu kuma jiraanoo ayagu way yacni maaragtay ka badbaadeenoo nebi maxamed ardaydiisii iyo dadkiisii iyo dadkii khayr ka badnaa ayagu xukunka sida cumar mukhadaamita la midka ahaa wax badan ayay ka badbaadeen wey marka suntaa sidaad oga badbaadi waa khatar weeye waa wax macaano haddana ku dili wey xaaraan baad cuni laaluush baad qaadan dadkii baad layn xukunkii baad ku dagaalami waxbaad kharibi waxbaad isu geyn ah, way kula tegi kasoo qaba kasoo qaba ishu marka dhan waad ku baabiin waad dulminhaa dad baad dulmin oo dad baad baabiin haa bilaa awood awood baad eegsan fasumu fii daaka al sun weeye arrinkaa macaankaasi yuusan ku khaldin weeye macnaheedu nasabulmansibi yacnihii dhibaatada iyo daalka manaasibta iyo xilalka ayaa awhaa baaba'shay oo jilciyey oo wiiqay jasadii aniga jasadkayga iyo wa canaa'igu qasadkayga min mudaaraati asafil dadka hooseeya aanu dhimrinayo aanu dhimrinayo oon tabantaabinayo oon asdaadarayo oon hagaajinayo labadaasaa i dishay buu leeyahay sheekhu anugu waan baaba'ay oo waxaa i dishay labadaas buu leeyahay nin nool miihi nin nool miihi labadaas baa arrimood baa i dilay miyaa noolahay buu jeedaa sheekhu raximah tacaala marka wuxuu leeyahay haddee waxa weeye ninkayga nin dhallinyarahoys ayaan ahaan lahaaye mansabka ayaa jidhkayga baabaashay buu leeyahay tacab iyo dhibaata iga soo gaadhay saasna markaa sidoo kaleeta dadka waxaan u dhimirayaa buu leeyahay tabarta yar iyo kuwa fuqaraadaha iyo kuwa in la maamulo u baahan iyo kuwa in loo caqliga celiyo u baahan iyo kuwaasoo dhan baan ayaan habeen iyo maalin ku soo jeedaa نسب المنصب أوها جسدي وعنائي من مداراة السفل نسب المنصب حلالك iyo madaxtinimada daalkeeda iyo dhibaatadeeda iyo tacabkeeda iyo icyaageeda iyo maaragtay rafaadka iga soo gaaraya awhaa jilciya jasadii aniga jasadkayga wa canaa'ii u qasadkayga aan u qastayo yacnii maxaan ku dhaha iyo irtikaabii koridayda aan iskorsiinayo maa yashuqu calaya waxa aniga idhibaya oo min mudaaraati safiri ah dadka yacnihii maaragtay tabarta yar ee hooseeya iyo dabaqada hooseeya yacnihii maxaanku dhahaa ii sheeg ayaa ayadana yacnihii jidhkayga awhaa jildii waa sax in la akhriya ayadana awhaa jildii ama jasadii waa isku mid wey taasaa ibaabi'isay buu leeyahay asafal waxaa la yidhaha hum aladiina laa yanaaluuna bimaa qaaluu aw qiila fiihim waa dadka markaa waxaa weeye tabarta yar ee shufaacada iyo in loo ergeeye iyo in wax loo qabta iyo in gacanta la qabta iyo in la hawadiyo u baahan baa la yidhaahdaa asmaci ayaa raximahu llahu tacaala wuxuu dhihi jiray assafilu soo maa hum aladiina laa yanaaluuna bimaa qaaluu wa qiila fiihim waa kuwa waxa weye maaragtay ayagu iskaba liito dadka hooseeyo ahoo codkooda uusan gudbaynin buu dhihi jiray oo iska liita markaa idaa kasir ilamaala hididiilooyinka iska gaabi fi dunyaa adduunyada tafus waadilimaani liibaan iyo badhadhiya barwaaqaad ku sugnaana fa daliilulcaqli caqliga yacnihii astaantiis iyo deliilkiisu taqsiiru alamali waa in hididiilada la iska gaabiyo qofka caqliga badan waxaa lagu gartaa taqsiiru alamal hididiilada inuu iska gaabiyo qasir ilamaala hididilada iska gaabi fi dunyaa adduunyada tafus waadilimaani fa daliilulcaqli soo maha taqsiiru alamal waa in hididiilada markaa la iska gaabiyo weeye weligaa yaa qasir amaalaka fii alabi dunya baa loo jeeda ama fii alab alcilmi himada waa la saraysan fainaka in facalta daalika fusta waad liibaanaysaa marka iyadaawe baashan hididiilada la yidhaha waa iska dhib badan tahay waxaa layaha yahramu ibna aadama yacnihi wa minhu itnaani alxirsu waalamalu ibni aadamku waa gaboobaa laakiin yacnihi maxaan ku dhahay minhu itnaani labana waa la gaboobaa baa layidhi alxirsu ku dadaalka adduunyada uu ku dadaalaya lexjeclada iyo waalamalu iyo hididiilada iyo hawada labadaa waaba ku dhintaaba salaaxu haadihi alummati bizuhdi walyaqiin wa halaaku aakhirihaana bilbukli bakhaylnimi wa duulilamali wey in hididiilada ay badsadaan weye markaa kharajtu min addunya wa qaamat qiyaamati wey kharajtu min addunyaa waayahay qasir ilamaale hididiilooyinka iska yaree fi dunyaa adduunyada tafus waa dimaani fadaliilulcaqli taqsiir fadaliilulcaqli caqliga yacnii astaamaha qofka caqliga lagu garto ama caqliga shaqaynsa lagu garto waa maxay taqsiiru alamali hididinadoo layska yeereeya weye hada wabilahi towfiiq wasala allahuma calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalih wa asxaabihi ajmaciin waa cashirkeennii toddobaad ee kitaabkeeni laamiyati ibnu ama fatxu raxiim araxmaan ee ku saabsanaa zoodiyaadka iyo raqaa'iq iyo oo edabka marka innagu aan ku tirsanaba